هذه مدارسنا الحسان تزينت قد أقبل العام الدراسي السعيد اشتاقت الطلاب واشتاقوا لها كي ينهلوا فيها من العلم المفيد كي ينهلوا فيها من العلم المفيد يتزودون من المعارف والهدى في كل عام عندهم أمل جديد وتفاءلوا بالخير في مستقبل يعلو بأمتنا كماضينا المجيد فالعلم نور والجهالة ظلمة والعلم بحر ما له أبدا حدود خير الكنوز العلم فلتظفر به واطلب من الرحمن يعطيك المزيد واطلب من الرحمن يعطيك المزيد waa munaasabad aad u boqran waa munaasabadda xidhitaanka dowladda silsiladda kutubka fiqiga iyo usuulka iyo weliba qawaacidka oo doctor sheekh khaliil cabdiraxmaan mubaarak muddo saddex sanna uu ka soo waday qaar ka mida masaajidada weyn ee magaalada hargeysa munaasabad boqran oo caawa ka qabsoontay masjidka xaaji yuusuf ee magaalada hargeysa ayaa madashani lagu soo casuumay culimaa waxgarad aqoon-yahanay weliba ardayda kala duwan ee soo dhammaysatay dowrooyinkan silsiladda kutubta fiqiga usuulka iyo weliba qawaacidda waxaana munaasibadani faah-faahin dheeraada ka bixiyey qaar ka mid a ah ardayda kala duwan ee kasoo cilmi qaatay kutubtan isla markaana ay ka mid ahaayeen abshir cabdirashiid iyo weliba sheekh mursal siciid waxaana faahfaahinta warbixintani ka mid ahaa qodobka koobaad waxa weeye kutubtii uu sheekhu dhigay inaynu ku orayno fiqiga sheekhu wuxuu ka dhigay shan kitaab safiinatu salah safiinatu najah matnu lghaayati wataqriib alfiyatu zubad fi lfiqi shaafici minhaaju daalibiin wa cumdat lmuftiin ah, goobahay ka bixi jireenna barakaysan waxay ahaayeen eh, laba fiqigaasi wuxuu soo maray laba goobood ambaba laba masaajid masjid ulhuda oo marxaladii koobaad lagu soo dhameeyey halkaana xafladdii lagu qabtay iyo masjidu tawxiid oo marxaladii labaad ay ku dhammaatay usuulka usuululfiqiga sheekh wuxuu ka dhigay saddex kitaab kitaabka koobaad waa matnulwaraqaat kitaabka labaad waa nadmulwaraqaat kitaabka saddexaad waa alkhulaasa fii usuuli lfiqi lishaykh doctor maxamed xasan hiito xafidahullah goobta ka bixi jirta waxa weeyaan masjid alwaxyeyn waa masjid alwaxyeyn eh, faniga saddexaad uu sheekhu dhigay waa fi lqawaacid alfiqhiy kaana sheekh wuxuu ka dhigay amba fannigaana wuxuu ka dhigay laba kitaab manduumat alqawaacid alfiqiya lisheykh cabdiraxmaan assicdi iyo kitaabka labaadoo ah miduu sheekhu qoray oo uu soo khulaaseeyey sharxu manduumatu taqriib alqawaacid alfiqhiya lisheykh doctor khaliil sheekh cabdiraxmaan mubaarak xayaahu llahu fidaariy qawaacidkuna wuxuu ka bixi jiray masjid alwaxyey waaye waa totalka marka laisu geeyey waxay noqonayaan toban kitaab muddadaasi waxaa loogu talagalay saddex sano inay socoto laakiin waxay qaadatay saddex sanno iyo badh badhkaa waxaa keenay fasaxyo yimi ku jirta sheekhoo eh, xaalado gaar ay ku imanayeen ayaa keenay dowladdu waxay bilaabantay sidii horeba loo sheegay bishii sagaalaad sagaalkeedii oo waafaqsan kii muxaram keedii waxaana dhammaatay kii bishii saddexaad sideedeedii oo waafaqsan kii shacbaan toddobayabaatankeedii ustaadkayagii sheekhayagii dowladda iyo kutubta baaxadda leh runtii maarata wakhtigiisii qaaligaa noo huray cilmigiisii maaratay na waraabinayey sheekhana ustaad adictor sheekh khaliil cabdiraxmaan mubaarak miisaanka xasanaadka allah ugu daro ubadka iyo maalka allah u barakeeyo cilmigana allah horsiyaadiyo waxaan in yaroo kooban ka odhan doonaa mamayisaadkii dowladda ay lahayd dowladu waxaa ka koobnayd maarata kutubtii fiqiga oo sheekhu ka bilaabay safiinaha ilaa minhaajka uu waday dhinaca kale waxaa barbar socday kutub usuululfiqiya oo iyagana sheekhu gunta ka bilaabay oo iyaguna kutub doora uu dhigay waxaa garab socday iyaguna faniga qawaacid ulfiqiya oo iyaguna maarata saas in silsilad la akhriyey dowlo mutakaamila oo fiqiga runtii wada adeegaysa ayay ahayd mumaysiyaad badan bay lahayd qaar ka mid ah haddaan xuso waxaa ka mid ahaa dowladdu waxay ahayd dowlad eh, ardayda ka qaybgalaysa laba ay uga qaybsanaayeen dadweyne si guud maaragtay uga faa'iidaysanayey casharadaa baxayey iyo arday lala xisaabtamayey oo qornaa oo ah, kuwa jooga iyo kuwa maqanba la og yahay oo xuduur iyo markaa xaadiris lahaa eh, waxyaalahay dowladdu dowladdu marka ay ku tilmaanay waxaa ka mid ahaa ee mumaysadkeeda waxaa ka mid ahaa in as'ilo joogtaa oo habeen walba ama maalin walba darsigu baxayo ilaa daruustii hore darsiga hore la isweydiiyo oo la munaaqasheeyo oo ardaydu markaa waxa weeyaan inay fahmeen iyo inaan la fahmayn sheekhu ogaado darsiga cusub lama bilaabahayn ilaa habeenada qaar iyado saan loo munaaqashaynayo darsigii hore masaajidadu ay eedaamayeen waxaa jiray buxuud cilmiya oo intii gaar ahaan kitaabka manhaajka kale masaa'ilka u baahan in la lafaguro ardayda loo dirayey oo maaragtay lasoo baxsiyeyey kadib markaa sheekha loo gudbinayey marka dambana la keenaya xalqadda oo la kala faa'iidsanayey runtii intii aanu wadnay masiirada maaragtay kutubta iyo xalaqaadka iyo duruusta sheekhu bixinayey muhiimad runtii gaar ah iyo xisaabtan gaara ah ayay noo lahaayeen buxuustaa la soo baarhayey su-aalaha sheekhuna weydiinayey habeenka aanan iyo maalinta aanaan soo akhriyin si gaaraan runtii e, uga xumaan jirnay anagoo ka baqanayna runtii su imanaya ku talagal bay lahaayeen taasoo inta badan xalqadaha masaajidda ka baxaanay lahayn keenaysa ardayga inuu wixii soo dadaalo soo akhriyo soo maaratay shuruuxdii soo akhriyo cashirkii uu waxa weya ihtimaam gaaro iyo waqti gaara uu siiyo waxaa jira imtixaamaad la qaadayey mar kastoo maaratay kutubta la wado maalan minhaajka oo kale rubuc markuu dhamaado imtixaan baa la qaadayey imtixaankaa marka la qaado waxaa jiray rixlaad tarfiihiya iyo majaalis cilmiya oo ka dambaynayey oo ah, sheekhu nasaarayey rixlaadkaas mayhay un maaragtay cunto iyo iska sheekaysiye majaalis cilmiya ay ahaayeen culimaa lasoo marti qaadayey waxbaa lagu lafagurayey waxaa maarata jiray maaratay qaybtaa dhammaatay ee kutub kitaabkaa dhammaaday ama rubucaa dhammaaday ama qaybtaa dhammaatay in wax la iska weydiinayey in ardaydu marat lagu dhiirigelinayey in aqoonta ay gudbiyaan nin waliba xaafaddu ka yimaado iyo meesha uu ka howlgalo inuu cilmiga iyo marka waxa weyaan uu faa'iidaystay inuu ka wado waxaa jiray runtii oonan ilaawi kar ahayn ihtimaamkii sheekhu ardayda siinayey marka qaarkood waxa dhacaysay arday maarata maalin iyo laba hadduu maqnaado in sheekhu si shaksiyana uu noola soo xidhiidhiyey hebelmee maarata xagu ka dhacay waxaanu runtii aanan ilaawi karin ihtimaamkii sheekhu uu siinayey xataa imtixaanaadka haddaanu yaro aajisno in maaratay waxa weeyaan uu fursad labaadna siinayay manhaajko kale imtixaamaadkiisa ardayga xataa habeenkaa la qaadaya imtixaanka habsaama fursad labaad buu sheekhu siinayay si aan ragga u kala hadhin si maaratay waxa weyaan ee aqoonta loo sii wado ilaahi subxaana watacaala waa mahadleh waxaan ka coddaaranayaa culummada aan hortooda ka hadlay laakiin waxaan markii la yidhi microfoonka lagu soo dhawey dhanna waan ka farxaysaan ugu hambaliyayo walaalahaygaasi aan wada dhigan jirnay ani waxaan ka mid ahay ardaydii ku taxnayd sheekha kitaabtiisa gaar ahaan minhaajka waxaan ka mid ahay oo kale ardaydii doctor khadaro isna macallinkaygii fadhiya meelo badan oo igu ertaagnaana sheekh khaliil waa naga furay xafidah waraca hadalkayga waxaan kusoo koobayaa inaanu hambaliyayo ardaydaasi u sabirtay cilmiguna sabirkama soo haro hadalkaygu wuxuu badnaan doonaa insha allahu tacaala markaan intaa ka imaado safarka waxaan usoo galnay dictoorka oon ahaa ardaygiisa inaan kala qayb gala xafladda oon aan fadhino meeshaas maadaama aan online kala soconnay aan kasoo qayb galna xafladdaas aniga iyo saaxiibkay sheekhayaanle aad bay farxad gaara noogu tahay sheekhana waxaan leenahay jazaaka allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasaanadka ugu daro waxaan kasoo gabagabeynayaa kelmad laba sheekh aan ka maqlay oo saamaysay sheekhdeenna waxaa had iyo jeer lagu garab dhawaadaa kelmaduhubaa ku saameynaya ama ficilkubaa ku saameynaya sheekh wuu joogaaba uu fadhiyaa sheekhna uu maqan yahay sheekheena ahli qur-aanka ah qur-aanka kamid sheekh maxamed halkan ka hadlayay baa maalin dhaweyd isagoo boorma nagu soo boqday wuxuu yidhi dardaanan adag buu nasiiye wuxuu yidhi waa dadkii hore culummadii hore markay wax baranayeen ama ducaadii hore ama dalabaat hore waxay aad iyo aad ugu fiicnaayeen aadaabtii tarbiyada buui laakiin dadkeenii dambe cilmigii bay aada ugu batay oo aad ba u barteen laakiin waxoogaa waxaa miisaankaasi dhankaasu ku dheeliyaya waanaba bidabti maadaama aan ku jirna dalabatal cilmigii aad bay nooga muuqatayo dhankii tarbiyad iyo kudhaqankii waxoogaabaad moodaa ina dad ka hor nagaga fiican yihiin dhanka kalena sheekubaa sheegay dee sheekha kalena karbadiisa waan sheegi lahaa wuu naqay laakiin waan sheegaynaa insha allahu tacaala waa sheekheena sheekh cismaan maanta wuu ka mid ahaa culammada waagii anagoo yaraa waa aad baan u yaraa waxaan imid hargeysa malaha oo markii saddexaadeen imaadday hayd sheekheennu waxaan ugu tegnay maxkamadda isaga iyo culammada kale annagoo yaryar oo waxaan isku tilmaami karnaa ma sagaal jir meelahaas ayaan ahayd ilaa imika ma iloobo sheekhu intuu nooga soo dhaadhacay isagoo ku jira arrin intuu nooga soo baxay ayuu magacayga saddexan sheegay maanta waxaa laga yaabaa sheekhu in magacaaga xataa xisumaya hal mar baa sarag nolosheeda intuu sheegay magacaygi ayuu yii garaalahaa lacag buu jeebka noo geliyey maanta waan xasuusta ilaa imika lacag anagnu qaadi karan waagaas buu jeebka noo geliyey inaan soo booqanoo aragnaa doonana marka waxaan ka wadaa culimadeena in laga garab dhawaada way fiican tahay inaan ku dabadayana way fiican tahay intaan meel kale hiigsanano wasala allahu calaa sayidina maxamedin culimaauddiintii waxgaradkii madashani ka soo qayb galay ayaa kelmado aad u qiimo sarreeya u soo jeediyey ardayda kala duwan ee soo qaatay kutubta sheekha ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad oo dhan iska leh ilaahi subxaana wa taaala asagaa inagu galladaystay nicmat aliimaan wa nicmat alislaam asagaa nagu galladaystay tawfiiqda ay ka mid tahay dowladan ilaahay subxaana wa tacaala khayr nagu soo khatimay marka ilaahi subxaana wa tacaalaba fadli oo dhan iyo mahad oo dhan iyo shukri oo dhan iska leh fadliga ilaahay subxaana wa tacaala halkan kuma soo koobi karo falahu alxamdu kama yenbagii lijalaali wajhi wacaظiimi sulطaanih laa nuxsii ana'an calayh huwa kama anaa calaa nafsih ma hadda ilaahay subxaana wa tacaala kadib walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa camalkaa inoo qabsoomay siduu inoogu sakhiray inuu inooga aqbalo maxaa yeele camal kasta waxaa weeye aqbalka ayaa midhihiis iyo amaradiisu ilahay hadduu naga aqbalo waan liibaannay haddii aan laga aqbalinna waxba noo tari mahayo camalkaas ardaydii ka dhigatay hoos fadhiisatay ilaahay wa watacaala cumriga iyo carabkaba allah ha u barakeeyo intay dhigteen iyo in la midaba kuwii faafiyana ilaahay wa watacaala ha ka dhigo inta aan soo gaarin fursaddaasee iyaguna inay ka faa'iidaystaan inay casmiyiin iyo inaad la timaadaan idinkuna ood ka mid noqotaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dadkaas fadhiyada aan lagu khasaareen cidda fadhiisata iyadana niyada lafteeda ajar baa lagu qaataa saddexdaa qodob halkaa hay yaallaan qodob afaraad baan kaga bixi doonaa haddii ilaahay idmo oo waxa weeye fiqiga iyo culuumta fiqiga ee weliba madhabka shaaficiga soomaali waxay ku leedahay baac weyn bay ku lahayd culammadii hore soomaalidu meel weyn bay ka soo saareen iyagoo cilmigaasi uu inooga yimid xaggaa iyo yaman uu inooga yimid markaa fuqahaynu lahayn xero waaweyn baynu lahayn dadkan diintooda u xafdaday awowka awow abban can kaabirin ayaynu soo dhigan jirnay horta raggaa horana iyagana waxaan leenahay jazaahum allaahu khayran baaraka allaahu fiihim marxalo dhexe oo afartan sanno ku jirtaa fiqiga laga yardiday saxawiyiintii baa dadkii xoogaa yidhi axkaamlayda afartan sanaynu ka yar maqnayn hadii iminka la bismilaysto la yidhi ha loo soo noqdo subxaana rabbika rabbialcizati camaa yasifuun laakiin fiqigaasi iyo culamadiisa iyo xertii hore ayna soo gaarsiisay awowka awow dhigi jirtay iyaguna mudnaan bay leeyihiin waa adkaysateenoo waa sabirteen raggii ka yaacayna waxaan leeyahay fulow guli kuu dhoweyda culimmadeennii horea waxay odhan jireen kitaabka marka la bilaabo boqol boqolbaa salaama assalaamu calaykum waraxmat ullah isna ma qaado jawaabta ma celiya ilaa kitaabku dhammaado wa calaykum asalaam buu idhaa shan baa fadhida ama toban baa fadhiya sagaashankii kale ama siddeetankii kale waa maqanyi marka horta raggana waa raggii salaanta laga celiyey ogaada oo iyagu way u adkaysteen mahadnaquna way leeyihiin waxaan leeyahay uun laba qodob baa inoogu muhiimsan nima yahow aadaabta iyo sheekha see loo weyneeyo iyo nooca loo ixtiraamo waa laynagaga wacanyih adabu aalibi maca shaykhi adabu aalib maca kitaabi adabu aalib maca aalibi zamiili waa waxyaalo la barta weeye waa cilmi la dhigo marka aynu ilaalino xurmada culimmada sheekha ugu yaraan waxa ugu yar in loo duceeyo qodobka labaadna waxa weeye sheekhii cilmiga nasabka kugu ahaa waa inaad sheegto kitaabkaad dhigayso yaad ka dhigatay miyuu kugu soo degaysay waxyiga waa maya cid baad ka dhigatay soo maaha waa in ciddii ardaygaaga u sheegtaa tiraa hebel baa awow kuu noqonaya awow xagga cilmiga ah isna hebel hebel buu ka qaatay haddii kale dee nakiraad noqonaysaa nakira laa tatacaraf markaa cilmiga aynu sheegna waana ammaana cilmiya sheekh hebel baa kitaabka ii mariyey isagaan ka faa'idaystay allah ka abaalmariyo miisaanka xasanaadka allah ugu daro taa dambe uu bilaabayana insha allahu tacaala allah u fudaydiyo insha allahu tacaalaa iyadana xidhitaankeeda oon dheeraan baynu insha allahu tacaala ka soo qaybgeli doonaa ardaydana runtii kelmad baan odhanayaayo waxaa jirtay culimo deegaankaa xaaxi oo macali shukri ay ka mid ahaayeen ilaa oodweyne ayaa waxay ku tukan jireen salaadda jumcada ilaa labiyo toban qof bay ku tukan jireen dabeetana culimo kale oo dalka markaa u badnayd ayaa ka hor jeeda wuxuu ihi markaanu markaanu salaada jumcada tukanaynabay daaqadaha nagaga soo qaylin jireen dabeedna wuxuu yidhi ama waxaa layga sheekeeyey dhowr iyo sagaashankii mar laysugu wada yimi meeshaasaa wadaadadaas iyo nimankii dhallinyarada ahaa ee dambe ayaa isqabsaday dabeetana nimankii dhallinyarada baa meeshii ku xoog batay kadibna sheekh ka mida culimmadii berigaa labiyo tobanka ku tukan jirtay ee daaqada lagaga qaylin jiray ayaa loo ashta ka tegey wuxuu ku yidhi ma garanaysaa berigaanu labiyo tobanka ahayne daaqadaa nagaga qaylin jirteen haa waa kuwaan idinla sugaynay buuhi ilaahay subxaanahu wa tacaala shakara allahu sacyakum wa jazaakum khayran shaykha iyo ardayduba runtii waxay mudan yihiin in loo duceeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga baryo camalkaa inuu ilaahay ka aqbalo ku ummaddu ay ku intifaacdana rabbi subxaana wa tacaala uu ka dhigo sheekh maxamed cali gadhle xafidahu اllahu oo de maaragtay ariiqaasi fiqhiga hormuud ku ahaa intan imika wadwadaana ay isagii uun markaa jidhkiisii ay sii daba socotana waxaan islaa u idin yargooyeeyo waa kan xaggii tafsirka u lakin waxa la sheegay sheekhu tafsiirka inuu marka hore ku markaa haddana dib uusoo karaar qaadanayaayo ilaa iyo fiqigii waynu ka sugaynaa in sha allahu Ehm, inuu markaa sidaasi uu inoogu sii wado hadii ilaahay yidhaa habeen dhoweydo aanu magaalada nimid oo iyadana la xidhayey tobankii qiraa'aad oo cilmigii qiraa'aadka loo soo doonanayo horta reergeysadow waa wax ilaahay subxaanahu watacaala loogu mahadnaqo arrinka gowsambeedka ku haysta ehm, sheekh cabdilaahi caligeele aniga waa sheekhaygii afartan sannadood ka hor ayaan musalaxa kaga akhristay jabuuti afar iyo siddeetankii iyo maanta laba kun iyo afar iyo labaatantan afartan sannadood baa udhaxaysa afartan sannadood halkan ku kulanno sharafay maantana ay tahay baaraka allah fiikum cabdinaasirna mid baan ku yar canaananayaayoo qoladaydii wajaalla ka timidna wuu sheegay qolada reer bowramana wuu sheegay sheekha inu idhaaba jabuuti culimmadii jabuutina wayna la joogtaa inu dhaaba ahayde sheekh cabdilaahi caligeli horta reer hargeysaad maaha waa reer jabuutiye marka aad sheegaysaan culimmadii jabuutina wayna la joogtaa inaad taraama iyadana laydinka baahan yahay sheekhu halku ka yimid aydaan ka qarin sheekhu ha ku dhasho hargeysa hana ku barbaaro laakiin sidii uu sheegayey cilmiga aqoonta lagu dirsayo oo yareed aawadeed ayuu galbeeda ku kacay maalin buu wajaale igu yimid oo dabeedna sheekhu ii sheekeeyo wuxuu hi waxay igu dambaysay buuhi toddobaatan iyo labadii ayaan anigoo daalabilcilmi ah oo xabashadu dhulkan haysata karyeedhi ka raacay buuhi galbeed buu dabeedna u cilmi doontay cilmi dalabkii baa la fogaaday jabuuti waa akhirkii rarada dhigtay sheekhu baaraka fiikum ilaahay ha barakeeyo inagana marmar buyna soo gaadhaa marka waxaan leenahay waa culimada jabuuti waana shaykhul umma aniga iyo raggan ku jirana oo doctor ciiso halkan soo socday ka mid yihiinna waa sheekhayagii arbiciin sana ka hor baanu insha allahu tacala waxaan ka dhigannay ilaa imikana duruustiisa waa la socdaayoo kitaabkii sheekhu cisho dalwad halkan ku dhammaamay intii cashara dhigtay baa aniguna mobilkaa ka dhegaysanaya habeenkii marmarkaad aroortii gashaan inna habeenkii baan dhegaysanaya baaraka fiikum dalkan qur-aankiisi baan anuu war ka hayaa qiimo badan buu halku maraya waad la socotaan fiqigiisina maanta halkaasuu maraya fiqigiisina halkaasuu maraya dakaatiradiisina halkaasay maraysaa marka annaga mayha in lanoo yeedho cabdinaasir sheekheenni xidhi aad buu u mahadsanyaho qowlkii uu ka noqday qadiimka soo garan ee fuqahada markii dambe uu ku soo noqday hada huwa raajix caawa raajixi waa kaa markaa aad baan ugu mahadnaqayaa annaga xagga dambe ilana waxa aan jecelahay inaan ku soo gebagabeeyo sheekhiinan aqoonta idin barayay waa ki oo nidaamkii xernimadu idin maray oo kitaabkii inta la bilaabaa la dhammaynaya dhinacna waa akaadimi waa doctor brofeseer waxa weeye dhigaya wax alla wixii jaamacadi u baahnaydna aad ka hesheen sidii marka halkan lagu sharaxayay haddaba anu waxaan odhan lahaa talaan soo jeedinaya dakaatiradana u soo jeedinaya dakaatiradaa annaga agteeda dhallinyaray ka yihiin aqoon badan bay hayaan kutub bay diyaariyeen majister bay ka diyaariyeen dictooray ka diyaariyeen waxaanan ilaabi karin risaalada dictor ah uu ku diyaariyey dictor khaliil waan hayaa hadiyadaha ay soo gaadhay ayay ka mid tahay sheekhu isiiyey ma taqaanaan annawaasil alfiqhiya almutacalliqa bilqur'aani alkariim kitaabkaa agtaydu yaalla markaan doonayo inaan raaxaysto oo aan masaa'isha diinta ku nasto ee weliba kuwa imaka xaaladoodu taagan tahay ayaan kuwa akhristaa khaatimada ayaa aad ii sii rida qodobbu ku soo ururiyey oo ka mida weliba arrimihii u badan maalan tusaale ahaan moobeelka masaaxiiftan ku jirta suuliga malala geli kara maalan tusaale ahaan tii halkiiba igu taalla qodobka nambarkaa eeg muxuu sheekhu ka yidhi raajacna xagga horena ka raajac marka waxaan odhan lahaa taladaydu waxaa weeye dakaatiroy culimado wax kutubta inoo qortaay kutubtan aad qorteen dadka udhiga lafdigooda dadka u dhiga aqoon badan baa ku jirtay intaasaan horta anuu ku dardaarmaya waliba kitaabkan ugu horeeyo allaa yajsiikum allaa yajsiikum allaa yajsiikum shanta hablood ee sida gaarkaa dowlada u dhammeeyey ee tobanka kitaabba qaatayna halkan anigaa magaciinnay iska qaatay idinkoo aanay wakiilane allah idin barakeeyo asalaamu calaykum masaajideenna maanta waxaa buuxiya dhallinyaro nicmadaa ummaduhu ma wada haystaan dalkayna soo booqda culimmada ah ee caalamkeenna uga yimaada qaarkood baa ilmeeya oo ooya markay arkaan masaajideennu dhallinyaro ka buuxdo waayo waxay dhahaan dhallinyarada annagu ma hayno waana xaqiiqo jirta weeye marka dhallinyaroy waxaan soo jeedin lahaa wakhtigiina inay ka faa'idaystaan kutubtaas dhammaanaysa ee silsilada ah ee kolba laga qalinjabinaya ee muxuu ahay xafladaha loo xidhayo ha noqoto fiqiga kala duwan ee culimada kala duwan dhigaya inta la bilaabo kutubaha maartay la taxayo ha noqoto tafaasiirta socota ee bilow ilaa dhammaad soconaysa ee sanawaadka socota kutub kale ha noqoto intay socdaan ma taqaaniin waa afartan minut oo u dhexeeya maqribkii cishaa'iga forty minut ayaa kutubtaasi oo dhamme ku dhammaadaa intaasi halkay kaaga gasha adiga maqrib haddii la tukado oo masaajka aad ka baxdo intaad istaartaa gaadhiba kaa dhacaya wati waa ogtihiin intaasaa kutub lagu dhameeyey oo fiqi intaa lagu bilaabay lagu dhameeyey oo tafsiir lagu bilaabo lagu dhameeyey oo xadiis lagu dhameeyey bal waxaa ka fikirtaad isweydiisaa wakhtigaa yare kooban ee la biiriyey ee laisu wadageeyey ee la dadaalay ee maarata lagu dadaalay faa'iidadu keentay iyo adigu halkaad ku maqlid isweydii waxaan odhan lahaa furaskaa dambe bilaabmaya waqtigiina ka faa'idaysta way waqtiga waxyaalaha qiyaamaha la isweydiinayu ka yahay xadiiska nebigu sheegay sal alla alay waslam can cumrihi ma afnaah wa can shabaabihi fii ma ablaah qofka cumrigiisaa la weydiinaya muxuu ku dhammeeyey dhallinyaranimadiina muxuu ku gawoojiyaa la isweydiinaya waxaa leey waqtigaa laga faa'idaysto dowlaadkaa dambe hore ee amaat aan ka qayb gelinin ha go'aan iyo casimada ku gaadhaan wakhtigaa yare kooban inay naftooda ku xidhaan masaajidka xalqadda ay la socdaan oo farxadda ay ka qayb galaan maanta waxa faraxsan inta halkaa soo fadhiday ee la socotay ee loo soo khatimayo waxaa khiyaalka wii siinaya soomka nabigu wuxuu sheegay sal allahu aleh wasalam lilmumini farxataanlisaami farxataan baan ujeeda qofka soome laba farxadood bu le so lama odhan wuxuu leeyay markuu afurayo muxuu ku farxayaa wuxuu ku farxayaa soomkii uu u adkaystay haraadkii gaajada ayaa wuxuu ugu dhammaaday yani guul buu ugu dhammaaday wuu dhammaystiray dabeedna ajirkiisubuu helay cuntadiina waa cunaya waa xalaalowday kii aan maalintaas soomanayni xilligaa uu murugoodaa qofkii maalintaas soomanayna xilligaa uu farxaa waxaa la mid ah qofka saddexaasna la soo jiifay ee soo dadaalayay ee caawa faraxsan iyo ninka saddexdaa sanabaa maqaxi ka sheekeynayay msmid baa caawa ee xilligaa xilligiisi ka sheekeynayay mid maaha markaa bal farxaddaa hore haddayna dhaaftay dambe inaynu halkaa soo fadhiisanno adigoo dhameeya kutubihii oo dhan waad kari karaysaa intaasaan kusoo gabagabaynaya xagga dhallinyarada iyo wakhtiga ayna ka faa'idaystaan wixii kale maata fadayla ahaa waa la sheegay culimmada ajilada waa la sheegay cilmigooda in laga faa'iidaysto maata yani waa aad iyo aad muhiim u tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inaynu u gudubno inaynu barano madaahibta kalena oon aqoon u yeelanno gaar ahaan dadka ahlulcilmiga ah inay ogaadaan muhiim u tahay waayo waxaa jira mararka qaarkood masaa'il fiqhi oo culays leh oo fahm gaara ah leh oo laga yaabo inuu qofka faqiihi uu ka baxo madhab imaam shaafici asbaabo keensanaya awgeed ama daliil ahaan lagu xoog bato ama maslaxadda iyo dantuba ha keento iyadana barashadeedu ay tahay si gaara ah aad muhiim u tahay waxaan dareensanahay ardayda uu u dhigay doctor khaliil inuu fiqiga si gaara inay u barteen eh, doctoorkana waxaan iskugu nimaadnaa haddii annaan xalaqaadka cilmiga iskugu iman majaalka akaademiga ayaan iskugu nimaadnaa eh, kala dugan diraasaadka kala dugan inkastoo yar tahay in dalka lagu niqaasho laakiin rasaa'il cilmiya eh, maajisteerka oo kala dugan abwaabta fiqigaah ama isagu mushrif ha u noqdo ama munaaqish ha noqdo waa in cilmigiisa kalsooni gaara aan ku qabno aan ugu faraxsannahay annaga daaha uu naga yaryahay waa dad inaga yarayd laakiin waannu ku faraxsannahay inuu aqoonha naga wanaagsan yahay aad iyo aad au cilmigiisu u sugan yahay markhaatinaan uga nahay inuu baabka uu ku jira fiqiga ee uu soo bartay ee uu risaaladii horaa ka qaatay iyo xalaqaadka cilmiga waa inaannu ku qabno kalsooni gaara fiqigu gudbinaayo iyo aqoontu gudbinaayo iyo culumtu gudbinaayo waayo waxaannu aragnaa marka niqaashka layskugu yimaado masaa'ilka fiqiga suu u soo qabanayo halka loo tiiriyey iyo cidda la siiyey iyo cidday tahay waana mid muhiima weeye ragga halkaa fadhina badankooga ay rag akaadimiyiina oo ka soo maray cilmigii xalaqaadkana jamcistay noloshu ka maarmi mayso soomaali markaa tahay shahaadan haysta waxba kuu qaban mayso arrintaa waynan dareensanaano soomaali markaa tahay maxaa taqaanaa weeye laakiin shahaadaan haystaa labana isku geyn maayo waxba kuu qaban mayso saas daraaddeed waa inaad cilmiga hadday tahay xadiid hadday tahay fiqhi yo hadday tahay caqiido yo hadday tahay luqa alcarabiya yo hadday tahay qur'aan iyo diraasaadkiisa waa inaad aqoonteeda fiqiga iyo adleedahay aad iyo aad baan ugu farxsanaha dowladda aan ka soo qayb galo anigoo darsi lahaa inaan imaado waxaa ii samaynaysay macno gaara iyo qiimo gaara dhammaanna waan hambalyaynayaa runtii ixtiraam ayay naga mudan yihiin waxaan ku soo gebagabaynayaa fariin fariintaasi wayna wada khusaysaa hadda dee dhallinyarta runtii dadna way dadaalayaanoo meel fiican bay marayaan weliba a'immatulmasaajid oo aan ka mid ahay waxaan u soo jeedinayaa in dhallinyartii laga warhayo dhallinyartii bahalmoobi la ydhaabaa ayaa runtii ay ku mashquuleen xaafad walba waxaa laga yaaba in kaabadaha ay fadhiyaan adduunyo iyo aakhiro labadaba way ka dhaceen waa bacdal yani waa qayb ka mid ah dhallinyarteennii markaa idinka oo runtii hor fadhiya oo dadka nuurayaa iyo culimmadeenna waaweyn waxaan ka codsanayaa in qorsho loo sameeyo daayartaa dhallinyarada ah masaajidda lagu soo xidho waxyaaba dhiiri geliya masaajid weliba uu diyaariyo oo dadkana ay ku soo galaan masaajidka allah idin karaameeyo dhallinyartii waxaa inaga haysta social mediahii way foororaan foorarkaha laga soo toosiyay allaha ka soo celiya foorarka dhallinyarta ilaahayna subxaana wa tacaala ha markaa garansiiyo waxaa anfacaya eh, waxaana laayay markaasi waan dheereeyay naasirna wuu ag taagan yahay war diinta ilaahay baa akhriya adduunkaba lagu dhargayaa sharaf lagu yeelanayaa sheekh cabdilaahi cali geele waa ogtihiinoo waa halkaa fadhiya xataa muraayad indhaha ma qaato isagaa naga dacyar ilaahay muxuu ku barakeeyaa u diintaas masaajidun buu fadhiyey labiyo toddobaatankii labiyo toddobaatankii waa inta laga xasuustay sheekh maxamed ay sheegeen sheekh maxamed ibraahim uu sheegay dee waa in kalena way jirtay markaa taariikhda iyo cumriga intaa leeg ilaahay wuxuu ku barakeeyey diintaasi waxaan leenahay qudweyn yahay sheekhu dhan walba diinta in lagu camal falo ayaa wuxuu keenayaa baraka adduuniya baraka aakhiraba ilaahay idin barakeeyo dee haddii layidhi gunaanad gunaanadki waa ila dheeraadee raallin ahaada wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninka ilaahay khayr la doono diintu aqoon ugu yeelaa macnaa xadiidkan waxa uu rasuulka ilaahi iskuba xidhay khayriyadii ruuxu inuu ruux khayr la leeyahay iyo atafaquh fidiin diinta fahamkeediiiyo aqoonteedii iyo barashadeedii atafaquh fidiinna culumtii shareecada ayuu inoo kulansanayaa culumtii qur'aanka tafsiirkii cilmigii xadiidka iyo fiqigii isagu ahaa wixii iyaga lagaba qaatay ee himaartooda ahaa xagga fiqiguna markaan eegno baahida jirta dee waaba cilmiga loogu baahi badan yahay oo haddaad aragto dadku su-aalahay la imanayaan ee dadka culimada ay weydiinayaan waxaa la arkaa boqolkiiba shan iyo sagaashan fiqi ku tacalluqdaa waa cilmiga fiqiga ayay kuba tacalluqdaa waa baahida badan ee jirta laakiin alxamdulilah maanta anshido badan baa culimmadu ay ka wadaan magaaladeennan oo kutubta kala duwan ee fiqiga ay aqriyayaanbeen bal rasuulka ilaahay wuxuu isku xidhay tafaqu fi diin iyo khayriyo lafdigan khayran ee xadiidka kuba yimina nakiradiina wuxuu tilmaamayaa khayr weyn oo ninka ilaahay khayr weyn la doonay waa khayr weyn la doon maha musama khayr ruux kastoo muslima khayr waa lala doonaye ee waa ninka diinta ilaahay fahamkeedii uguba yeedhay u yeelay tafaqu fidiinna kollay laba ayuu noqdaayoo mide waa diraaso cilmigiisa halkan oo kale majliskan iyo majaalista la mida cilmigii lagu diraasaynayo dadkii ku xidhnaanaa ay cilmigii dabagelayaan ay tatabucayaan ilaa ay culimo noqdaan taasna dad oo dhan uma wada suurtogelayso ee qaybin bay u suurto gashaa waana fardu kifaayay noqon midna waxa weeye ruux kastoo muslima ah, ee salaad buu tukanayaa waa soomayaa mucaamalaad buu leeyo waxbuu iibinayaa waxbuu iibsanayaa zakuu bixinayaa waxaasoo dhan cilmigii kuba tacalluqsanaa ee ruuxaani cibaadadiisa iyo mucaamalaadkiisu ansaxayn haddaanu fahamkeeda yeelan kaasna waa qaybta labaadoo ruux kastoo muslima ah wax lagaba doonayo bal marka waxaan leenahay dee aan idinku dhiiri gelinaya un dadkii iyagu horta dowladdan ka qayb qaatay ta soo socotana ha wadeen laakiin ha ogaadeen iyagana dee ma aha un waan bartay anugu arrintu kuma joogtee maxay tahay liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim baa ilaahay yidhi dadka daa'ifadaa layidhi dadkii ha baxeen oo cilmi dalabkii ha u baxeen waa diintii inay bartaan ma barashuunbaa markaa inagu fillaanaysa mee waa inay xilkii qaadaan culimmadani way tegi doontaaye ay bedelaan oo waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim qowmkoodana markay u laabmaan ay u digaan oo ujeeddadu ay dadkii wax baraan oo ruux kastoo cilmigan bartay dee waxa isna waajib baa saaran inuu sii fidiyo oo uu sii baahiyo taas baa idin saaran ee maaha uun arrinku kuma koobno uun tafaquh iyo barasho uu naftiisa u bartay gebagabadii munaasibadani qaar ka mid a ardaydii ugu sarreeyey kutubtan fiqiga islamarkaana kaalmaha ugu horreeya ka soo gelay ayaa la siiyey jaasooyin iyo weliba hadido aada u qaaliya waxaana dhammaan ardayda kala duwan ee ka soo qayb qaatay kutubtan dhammaantood la siiyey ijaasooyin iyo weliba dadaalkiiyo kartidii ay muddada saddexda sannaa ugu soo dhabar adeegayeen inay soo dhammaystaan tobanka kitaab ee ay ka kala dhigteen usuulka fiqiga iyo weliba qawaacidka u warbaahinta nolosha islaamka hargeysa